بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى وحين نكب اللابي آيات اللبا بقر سديتا إيو اللبا وإذا تدايا وآيات آياتها أقول داروي لح بقل لح كن لبا بقل صدن يشن آيادود وي سيدا الصحيحة وآيات أقول داروي marka markii hore ribaa laga soo hadlay ribaa laga soo hadlay ribaduna ribaa yadin iyo ribaa tafaadul iyo ribaa nasiim bay kala noqotaa malaha ribaa yadin waa laba shay oo isku mid ah oo inta la isku iibiyo aan meeshii lagu kala qaadanin ee mid dib dhacay ribaa nasiina waa middaa inta la amaahday dulsaarta loo yeelay ribaa tafaadulna laba shay isku mid ah oo si kala badan la isugu iibiyey ribadaa waynu ka soo baxnay waa dayntii tan marka yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye idaa tadaayantum markaad kala dayn qaadataan bidaynin dayn kala qaadataan ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay bil laba bilood faktubuuhu qora daynta aad kala qaadateen qora maxaad qoraysaan tiradiisa xoolaha tiradooda iyo waktigii yaad qoraysaan walyaktub ha qoro baynakum dhexdiina kaatibun mid karaanihi mid qoraa'ihi ha qoro bilcadli si caadilnimaha u qor oo ka xaqa lagu leeyahayna yuuna dulsaar ku samaynin ka xaqa lehna yuuna ka baksin walaa yaaba yuuna diidin kaatibun ninka qoraa'iga yihi an yaktuba inuu qoro oo ku sadaqaysto kamaa callamahu allah sida alle u baray ilaahay baa ku baray waxaa alla ku baray ku sadaqayso marka inta badan culimmadu waxay u badan yihiin halla qoradu inay fiican tahay ayna waajib ahayn ee culimadu u badan yihiin oo aayadda damaad galfayna mina bacdukum bacdan falyuaddi ladii timen amaanatoodaa wey yaa ayuha aladiina marka dayntii waa sidaasoo qoraal baa lagu samayn qofka kaatibka waa inuu kitaabadiisa sadaqaysto dadka u kala qoro labada qolo midna u kala exan mid xaqu siduu aha u qoro wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho idaa tadaayantum markaad kala dayn qaadataan bidaynin dayn ilaa ajalin muddo musaman la magacaabay faktubuuhu qora walyaktub ha qoro baynakum dhexdiina kaatibun midka raani aho qoraalka yaqaana ha qoro bilcadli si caadilnimo ah u qoro oo ka xaqa lehna yuuna ka nuqsaaminin ka xaqa lagu leeyahayna yuuna ku badinin walaa yaaba yuuna diidin kaatibun nin qoraayahi an yaktuba inuu qoro kamaa callamahu llah sidii alla u baray isagoo alla baray ku tafadulay isna ha sadaqayso falyaqsub ha qoro ninka qoraayo walyumlil ha yeedhiyo alladii ninka caleyhi dushiisa alxaqu uu yahay ninka xaqa lagu leeyahy ha yeedhiyo lacagtu waa intaa waktigaas hala bixin ka xaqa lagu leeyahy ha yeedhiyo walyataqi illaaha allana ha ka boqo rabbahu rabbigii ha ka boqo ninkaa xaqa walaa yabhas yuuna ka nuqsaaminin minhu xaqii shee-an sheen ayuuna ka waxba yuuna ka nuqsaaminin oo xaqii lagu lahaa ee uu bixin doono in gaabano hoose yuuna qorin alla wuxuu leey falyagtub ha qoro walyumlil ha yeedhiyo alladii ka caleyhi dushiisa alxaqu xaq uu yahay oo daynta lagu leeyahay ha yeedhiyo muddada iyo tiradaba walyataqi llaaha rabbi allaha ka boqo rabbahu rabbigiio xaqa lagu leeyahay yuuna wax yar wax ka goyne walaa yabkas yuuna nuqsaaminin minhu xaqii shay-an shayna oo boqol hadii lagu lahaa yuuna sideetan qorin fain kaana hadduu yahay alladii kii caleyhi dushiisa alxaqu uu yahay oo ha yeedhiye layidhi safiihan mid dhaandhaana hadduu yahay doqona aw daciifan mid tabar daran oo ilmo yaroo caruurah iyo ruux waalan oo laa yastadiicu ama ma awoodo oo hadal aqoonba ma ah waa yar jaahilo waa reer baadiye an yumilla inuu yeedhiyo ma karo huwa isagu falyumil ha yeedhiyo weliyuhu ninka maamulihiisoo xukuma ha yeedhiyo bilcadli si caadilnima qofkii xaqa lagu lahaa waa safiih waa dadka mubadilka dhaadhaanka waxbaba u abayeelaynin ama waa daciifo caruur iyo dad waalan wey ama inuu yeedhiyaba ma karayo oo afka sida loo yeedhiyaba ma yaqaano waxbaa si ka aho waxoogay badoonnimaa haysa kii isaga u xigay baa yeedhinaya fain kaana haduu yahay alladii kii calayhi lxaqu xaqu dushiisa ahaa safiihan mid dhaandhaana aw daciifan mid tabar daran oo caruur iyo wixii lamida oo laa yastadiicu maba awoodaba an yumilla inuu yeedhiyo oo afka aada uma yaqaano hadalka sida loo yidhaha ma yaqaano huwa isagu falyumli ha yeedhiyo weliihu qaraabadiisi ha yeedhiso bilcadli si caadilnimo ah wastashiduu markhaati geliya shahiideyni laba markhaati oo min rijaalikum raggiinna ah min rijaalikumtaasi waxay saari laba ninoo muslima oo baaliq ah laba ninoo muslima oo baaliqa rijaal haddii la yidhahda rajul waa nin baaliqa wey wastashiduu markhaati geliya shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum ragga ka mid ah fain lam yakuunaa haddayna ahayn markhaatigu rajulayni laba nin fa rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumar ah yaa yashadu markhaati kici oo laba qofka dumarka ah ninku laba dumar u dhigmaa gabdhuhu yar xagga cariikada sida kale uma caqli xumaa waxaa inay wax iloobaan baa suuragala fain lam yakuuna haddayna ahayn markhaatigu rajulayna laba nin fa rajulu nin iyo wamra'ataani laba dumara wey yaa markhaati kici oo miman dad kamida mida tardawna aada raalli ka tihiin oo min ashuhadaai ah nin iyo laba gabdhood aad ama laba nin oo raalli ka laba nin oo muslim ahoo caqli la wey maxaa labada gabdhood isugu daray an tadila lianlaa tadila si ayan u iloobin ixdaahumaa midood oo fa ay xusuusiso ixdaahumaa midda kale ixdaahumaa midood alukhraata kale ay xusuusiso an tadila liajli makhaafata an tadila inay ilowdo kacabsigeed wey an tadila makhaafata an tadila inay ilowdo kacabsigeed ixdaahumaa midnood fatudakira waxaa xusuusin ixdaahumaa midnood alukhraa tii kale xusuusinaysa oo labada gabdhood waa iskaashanayaan marka hadday kulli wada ilowdo markhaatiba geli mayseen qayb ka mida hadday ilowdo wey waa inay qayb ka mida ilowdo ila kulli hadday wada ilowdo waxbaba ma ahe qayb kamid mid markay gabadha xusuus walaa yaaba shuhadaa markhaatiyaalku yayna diidin idaa ma ducuu markii loo yeedho oo qofka markhaatiga ah laba goor baa loo yeedho kaalay noo markhaatiga hadii la yidhaha yuuna diidin waa ixsaani kaalay gudo oo markhaatigii noo yuuna diidin walaa yaaba shuhadaa markhaatiyaalku yayna diidin idaa maa ducuu markii loo yeedho ah. oo la yidhaha kaalay markhaatiga noo gala walaalayaa ama kaalay no guto markhaatigii aada ogeydeen kaalay noo sheega walaa tasamuu ha ka cajisina an tagtubuuhu inaad qortaan saqiiran ku yar iyo saqiiran ku yar oo kabiiran ku weyn ilaa jali muddadiisa daynka ama ha yaraada ama ha badnaada inaad qortaan ha ka cajisina kulli awaamirtan oo kale culimmadu waxay yidhi waa waa wada waajib qaar baa yidhi culimmada laakiin waxay u badan yihiin waajib mehe waa si fiican oo mucaamaladay fiicnayn intii shaki meesha iman lahaa ka hortaga walaa tasamuuha cajisina an taktubuuhu inaad qortaan daynkii saqiiran xaalo uu yar yahay oo kabiiran wen yahay ilaa ajalihi muddadiisii daalikum qoriddaa iyo markhaatigaasa aqsadu caadilnimo badan cinda allaahi alla agtiisa wa aqwamu toosni badan lishahaadati markhaatiga wa adnaa ugu dhow anlaa tartaabuu inaydaan shakiyn markhaati iyo qoraal markii labadaa la isu keeno waa caadilnimo oo labada qolo ruuxna laguma seexanin ka markhaatiguna qoraalkaasaa wax taraya aqwaamlishahaada soo maaha qoraalkana wax taraya markii uu isagu markhaati noqdo qoraalkiina meesha yaalla haddii bilmatal uu gafo qoraalkun baa lasoo hordhigayaa wey xadiis baa wuxuu sheegayaa nebi aadam wax diida wixii wixii lagu lahaa wax diida nebi aadam baa u horreeyey waa xadiis duriyadiisiibu wuxuu ku dhex arkay ilan waa la tusay nin aada u qurux badan markaasaa yidhi allow ninkaasi waa kuma waa daa-uud buu yidhi markaasuu yidhi cumrigiisu waa intee waa lixdan eh, aadan cumrigiisu kun buu ahaa markaasuu yidhi eh, cumrigaaga wax ma ka siin haa buu yidhi afartan ugu dar buu yidhi afartan ugu dar buu yidhi waa loogu daray nebi aadan markay qarqarisadu qabatay yaa la yidhi i yidhi afartan sanaa ii hadhay buu ku yidhi malaaigti markaas yaa ii hadhay markaasaa la yidhi soo adigii wiilkaa dhashay siiyey maaha maana siinin buui qoraalkii baa lasoo hordhiga marka allah subxaanahu watacaala isaga afartankiisii waa loogu daray oo kunkiisii way u waajibtay nebiyullaahi daawuudna boqolkiisii buu jiray marka nin diida ninka yaa u horreeyaa marka macnaha waxaan ka wadnaa daalikum sidaasa aqsadu caadilnimo badan cinda allah oo markii qoraal iyo shahaado la isu keeno cidna laguma laguma seexanin waa quwa mutoosni badan lishahaadati shahaadada oo hadii shaahidku uu xogay iloobo qoraalkii baa lasoo hordhigi waadnaa ugu dhow allah tartaabu inaydaan shakiin ood runta sheegtaan ilaa an takuuna inay tahay mooy tijaaratan ganacsi xaadiratan oo goobjoogoo dhexdiina taala tudiiruhuunaha aad kala wareejinaysaan baynakum dhexdiina falaysa calaykum dushiina ma aha junaaxun dembi allaa taktubuhaa inaydaan qorin hadii ganacsi markaaba aad kala qaadantaan u yahay wax dhibaataa male haddaydaan waxba qorin waabaad kala qaadanaysaani wax dhibaataa male qora daynka ilaa an takuuna inay tahay mooye tijaaratan ganacsi xaadiratan goobjooga tudiiruunaha aada wareejinaysaan baynakum dhexdiinna falaysa calaykum junaaxun dembi dushiina maaha allaa taktubuhaa inaydaan qorin waashhiduu markhaati geliya idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaan markhaati geliya daynka marka la kala qori ama markhaatiga loo yeelina safarka keliya khaas kuma aha ee safar iyo keyrkood meel dambaa safarka inay khaas ku tahay aynu arki doona waashiduu markhaatigeliya idaa tabaayactum markaad wax kala iibsanaysaan walaa yudaara yuuna dhibin iyo walaa yudaara yaan la dhibin yudaarada haddii musamo laga dhigo wuxuu macnuhu noqon walaa yudaara yaan dhibin yuuna dhibin kaatibun markhaati walaa shahiidun kaatibun qoraa walaa shahiidun markhaati oo markii loo yeedho yuuna dhihi wardaydin raaci maayo anigu hawshaydaa iga badan yuuna isagu wax dhibin walaa yudaara yaan la dhibino yaan la dhibinoo haddii inta loo yeedho uu yidhaahdo war fursad mahayo mashquul baanahay war nin xunbaa tahay iyo waa inaan sidaas alalcayne loo dulqaato wey marka ficilku hadduu majhuul yahay iyo hadduu musame yahay labada waa sidaa culimmadu waxay u badan yihiin isagu yuuna wax dhibin u badanta walaa yudaarir bay noqon haduu musaman noqdo hadduu majhuul noqdona walaa yudaarar walaa yudaara yuuna dhibin ama ma waa nahya kaatibu nin wax qoraay walaa shahiidu ninkii markhaatigaana yuuna wax dhibin wain tafcaluu haddaad sidaa yeeshaan ood markhaatiga dhibtaan fa inahu falkaasi fusuuqun faasiqnimo wey bikum idinka idinku sugan waa faasiqnimo idin fuushan wey haddaad ninkii markhaatigaha idiin ixsaanfalay ee idiin qoray haddaad dhibtaan oo markii loo yeedhay isagoo mashquul fursadhayna caydaan de waa wax idiin taalaalay wain tafcaluu haddaad yeeshaan oo markhaatiga dhibtaan fa inahu dhibkaasi fusuuqu faasiqnimo bikum idinku sugan wataqu llaha war baqa markaad kala dayn qaadanaysaan markaad wax kala iibsanaysaan alla ka baqo si fiican un kadi qarar ahayn waxu kala iibsada wayucallimukum llahu alla wuu idin bari markaad caadilnimo idinku samaysaan alla wuu idin wallaahu allana bikulli shayin caliimu ku og wey markaa cumar bin khadaab radia allaahu canhu isagu ribadaa hore daynkan keliya mee ribadahoo dhan wax alla wixii iiba oo xumaado oo dhan isagu ribu u yaqiinay wax alla wixii iiba xumaada marka meesha yucallimkum ullahu wataqullaha wayucallimkum ullah taqwada markaad la timaado ilahay cilmigu kuu furi xadiidkii nabiga ahaa intaad taqaana markaad ku camal fasho waxaadan aqoonin cilmigeeda alla kuu fura waa run waxaadan aqoonin cilmigeeda wayucallimukum llah alla wuu idin bari wallaahu bikulli shayin caliim shay walba ka og wey wain kuntum haddaad tihiin calaa safarin safar dushii haddaad saaran tihiin fii safarin walam tajiduu aydaan heli kaatiba ninka raani ah fa rihaanun rahan maqbuutadoonoo la qibdooday oo ninkii xoolaha lahaa loo dhiibay yaa yaquumaani ama yaa takfiikum idinkaafii faina mina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale falyuaddi ha guto alladii kii utumina la aaminay ammaanatahu ammaanadiisa waliyataqu llaha alle ha ka baqo meeshan waxa weye safar baad joogtaan wax wax idiin qoraad weydeen khad baad weydeen ama qalin baad weydeen ama nin fartaba yaqaanaad weydeen oo waxba waa isla weydeen dee rahan baa meesha imanaysa ninkii daynta laga qaatay rahan baa markii ninkanu daynta bixin kari waayo raantaasaa laga bixinaya markuu daynta bixin kari waayo wain kuntum haddaad tihiin safarin safar haddaad ku sugan tihiin walam tajidu idaan hilkaatiba nin wax qora oo far yaqaan ama wixii wax lagu qori lahaa khad iyo qalin farihaanun rahan maqbuudatun gacanta lagu dhigo qofkii loo dhiibay xaqa lahaa yaa takfii kaafi faina mina hadduu aamino bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale falyuadii oo aydaan rahana kala qaadanin qoraana kala samaysanin waad is aaminteen de laba ruuxoo istaqaanaatiin war waan ku aaminay falyuadii ha guto alladii kii utumina la aaminay ammaanatahu ammaanadiisa walyattaqi llaaha rabbi ha ka baqo allah ha ka baqo rabbihu rabbigii walaa taktumu shahaada shahaadada ha qarinina shahaadada ha qarinina markhaatiga waxaad ogtihiin waman yaktumha qofkii qariya fa inahu kaasi aasimun qalbihu qalbigiisu u dambaabayo niyadiisaa xun wallahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camalsa caliim wuu ogyahay qarinin xadiid baa wuxuu yahay waxaa khayr badan dadka markhaatiga kaca iyagoon cidu markhaati weydiinin xadiidna wuxuu sheegayaa waxaa iman doona dad iyagoon ciduba markhaati weydiinin iska markhaati kici washar badan yihin seeli isugu labada qofka markhaati kaca ee isagoon cidu weydiinin markhaati kaca waa xaq isagu ogyahay oo dadkaa ka maqan oo laakiin iyagu ayna ogeyn xaq isagu ogyahay oo dadkaa ka maqnay iyagu ogeyn waa inuu ku bilaabo isagu u markhaati kao laakiin ninka uu iska markhaati kacaha ah waa nin faduul ujeedo aan u kala fiirsanayn run iyo beentoon aan u kala fiirsanayn w allah wuxuu leeyahay walaa taktumu shahaada war markhaatiga waxa aada ogtihiin ha qarinina waman yaktumha qofkii qariya wuxuu og yahay fa inahu qofkaasi aasimu wuu dambaabi qalbuhu qalbigiisu wallaahu allana bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan aliimu waa ogyahay laa yaqdi qaadi bicilmihi qaadigu wuxuu ogyahay kuma markhaati kici karo aduu isagu maxkamada fadhiyo laa yaqdi qaadi bicilmi wuxuu ogyahay cumar bin khadaab yaa arin isagu uu ogyahay yaa maxkamad ahaan loogu keenay markaasuu yidhi hebelow adu xaakim ka noqo si u markhaati kucuu rabaa ila aqi wuu ogyahay isagu si markhaati kucuu rabaa lilaahi alla waxaa usugnaaday maa fi samaawaati samooyinka waxa ku sugan wamaa fil ardi ardada waxa ku sugan wain tubduu haddaad daahirisaan maa fii anfusikum waxa naftiinna ood muujisaan oo tukfuuhu qarisaan yuxaasibkum bihi illaah allah baa idinkala xisaabtami waxaad qarisaan waxaad daahirisaan fayakfiru wuu dhaafi liman yashaau qofkuu doono yucadibu wuu cadaabi man yashaau qofkuu doono wallaahu alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun kii kale weyn aayadanu markay soo degtay saxaabada aad bay udhib saxaabada aad bay u dhibtay waxay idhin yaa rasuul allah aan karray soonkii iyo salaadii iyo zakadii iyo sadaqadii dee taa waan karraa ma kari karo waxa qalbigaya ku jira iyo wixii aan daahire in nagala xisaabtamo way adag tahay baal wuxuu ma waxaad rabtaan inaad tidhaahdaan ummadihii hore ehlu kitaabkii hore waxay yidhaheen samicnaa wa casaynaa maqallay diidnay quuluu dhaha samicnaa wa adacnaa ufraanaka rabbanaa wailaka almasiir markaasay sidii yidhaahdeen way ku celceliyeen markay ku celceliyeen yuu alla ka nasakhay oo laa yukalifu llahu nafsa marka alla wuu u bogayo amana rasuul markaasaa l markay rasuulku uu u sheegay ay rumeeyeen ay qaateen ay ku celceliyeen yuu nabigii iyo iyo ummadiisii way rumeeyeen markaasuu ilaahay inaga nasakhay in waxa qalbiga khaadhirta qalbiga ku jirta laynala xisaabtamo wax alla waxaan fallo la inagala xisaabtamo waa la inaga nasakhay wey allah wuxuu leeyahay lilaahi maa fi samaawaati samada waxa ku sugan baa u ahaaday wamaa fi lardi wain tubduu haddaad muujisaan maa fii anfusikum naftiina waxa ku sugan oo tukhfuuhu qarisaan yuxaasibkum wuu idinkala xisaabtamay bihi shayga allah fayakfiru wuu u dhaafay liman yashaau doono wayucadibu wuu cadaabi man yashaau qofkuu doono wallaahu calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiiru kii Ah, qaar badan baa u daliishada wallahu calaa kulli shayin qasi aan ahayno waxaad arkaysaa ruux nin wax ku sheegi oo waxaan caqliga lahayn buu dhihi ninkaasaa sameeyey oo saa oo saa yeelay haddaad tidhaa war waa sidana kulli shayin qadiir muu ku dhihi ah, waa masale cajiiba rasuulu rasuulkii rumee bimaa kii unzila lagu dejiyey ileyh xaggiisa min rabbihi laga soo dejiyey waalmu'minuuna muminiintiina rumeeye kullun dhammaanoo rasuulki iyo aamana waxay rumeeyeen bilaahi allay rumeeyeen waxdaaniyadiisa malaaikatihi bay rumeeyeen wa kutubihi bay rumeeyeen wa rusulihi rusushiisay rumeeyeen qaailiina iyagoo yidhi laa nufariqu kala saari mayno beyna axadin axad oo mid rusuli ahaa oo inaan qaarna rumayn mayno qaarna beenin mayno wa qaaluu waxay idhi samicnaa maqalnay waadacnaa yeelnay kufraanaka nasaluka kufraanaka dembidhaafkaagaan alla wailayka almasiir ahaanshaha iyo mustaqbalka ayuhu xaggaagu ahaaday wy marka markay rumeeyeen oo alla saa u cadeeyey laa yukalifu llah waxaan qofku awood ulahay khaadirta ma cid ba awoodul khaadirta khaadirta ciduna awood uma le inaad la sii socoto baa la ogolay amara rasuulu rasuulkii wuu rumeeyey nabiyullaahi maxamed bimaa shay buu rumeeyey unzila ilayhi lagu dejiyey min rabbihi way rumeeyeen kullun dhammaanoo rasuulki iyo aamana billaah allow rumeeyey malaaikatii wa kutubii warasuulihi waxay yidhaheen laa nufariqu kala geyn mayno kala qaadi mayno bayna axadin axad oo mid rasuli ka mid ah gooni u sooci mayno waqaaluu waxay dhaheen samicnaa maqallay wa adacnaa yeelay bay dhaheen gufraanaka allow nas'aluka gufraanak dambi dhaafkaagaan ku weydiisanay rabbanaa rabbigayow wailayka xaggaagu ahday almasiiru ayaha dambe xaggaagu ahaaday laa alla kuma mashaqeeyo nafsan nafna ilaa wuscahaa awoodeeda mooyaane waxaan qofka awooduna khaadirtama awood baynu u leenahay laa yukalifu llah alla kuma mashaqeeyo axad nafsan nafna ilaa wuscahaa awoodeeda mooyaane lahaa waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay shaqaysay oo khayra wa caleyhaa dusheeda waxaa ah maktasabad waxay shaqaysatay ee labada way kala duwan yihiin wixii khayrkaa ah, kasabad waxay shaqaysay baa le igtasabadna naftaa jecel waxyaabaha ee hawadeeda naftaa jecel igtisabad ta'daasu ta ku dheeflay fuqahadu dhihi jireeno waxay shaqaysato si ay rabto ay u shaqaysato oo dembi eh. dembiga inta badan naftu way jeceshahay way ku raaxaysataa kasabadna waxyaabaha dee xufati naaru bil wax la jecel yahay baa naarta lagu og jannadan xufatin jannatu bilmakaari allah wuxuu leeyahay lahaa waxaa usugnaaday maa kasabad waxay shaqaysatay wa calayha maktasabad lamaa kasabad waxay shaqaysay oo khayra wacalayha dusheeda waxaa ah maktasabad waxay shaqaysatay rabbanaa rabbiga yow yay mu'miniintu yidhaahdeen laa tu'aakhidnaa hanoo qabanin ina sinaa haddaan ilowno oon ilowsho wax ku bi'ino oon xumaan ula nimaadno ow akhda'naa aan gafno gaftu waxaa weeye shay adigu aada xaq moodaysay oo xumaan noqday ama shay aadan ku talagelinoo kuu soo hoosgalay wey rabbanaa rabbiga yow walaa taxmilnaa ha ku xambaarin calaynaa dushayada isran culays kamaa xamaltahu saad ugu xambaartay cala ladiina kuwi min qablinaa naga horreeyey culayska nimanka inooga horreeyey waxaa ka mid ah hadday maradooda meelkaadi kaga dhacdo waa la goyn meeshii meesha lafteedii baa la goyni hadday ruux ruux dilo qisaas mooye yahuudu saamaxaad ma leh kaniisad meelaan ahayn ducadu kaga aqbal salaadu kaga aqbali mayso culays badan baa saaraa waxyaabo badan oo xalaala ah ka xaaraamaha allah wuxuu leeyahay rabbanaa bay yidhaheen muminiintu ama dhaha muminiintahay laa tuaakhidnaa hanoo qabanin in nasiinaa haddaan ilowno aw akhdanaa gafno allah wuxuu yihi facaltu waan yeelay nabigaa inoo sheegay rabbanaa rabbigayo walaa taxmil calaynaa hanugu xambaarino hano dul saarin sran culays kama xamaltahu saad u dul saartay cala ladiina ku min qablina ka horeeyey waan yeelay buu alla yidhi sida nabigu inoo sheegay rabbanaa rabbigayo walaa tuxamilnaa hana dul saarin rabbanaa rabbigayo walaa tuxamilnaa hanugu raarinoo hana dul saarin hanugu xambaarinoo hanoo dirin maa laa daaqata lanaa bih waxaan awood u lahayn wacfu canna allah waan yeelay buuri wacfu canna allow nasaana wafir lanaa noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso anta adigu mawlaana gargaaraha iyagii baa tahay maamulaad noo tahay fansurnaa nooga gargaar cala alqowmi qowm alkaafiriina oo gaalada ah. aayadahan labadan aayadood dambe saddexdan aayadood dambe ee axaadiis fara badan baa jirta laakiin in yar baan ka sheegaynaa qofkii labadan aayadood aqriya suuratulbaqara aakhirkeeda markuu sii seexanayo ka fataahu buu nabigu yii markaa culimmadu waxay ka fataahu can shaydaan ama ka fataahu soo jeedkii caawa can shaydaani dada oo xadiis kale wuxuu sheegayaa laba goor haddaad aayadan aqriya markaa sii seexan saddex maalmood buuna gurigaaga shaydaan soo gelayn marka ka fataahu cani shaydaan aayadahan marka la seexanayo yaa wardiga lagu daraa wey aayadaha suurat lbaqara ee u dambeeyo wey wallahu subxana wataala